alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasul lahi sala allahu alay wasalam waxaad la soo baxaysaan sawaa'iddii xadiiskii nooga harsana xadiiskii ku jira halkaa وعn cabdاللahi بn زayd بn cاsim almaziniy radي الlahu canhu qaal lama afaaء allah عlى الnabiyi slى الlahu عalيه wslm ywma xuneyn qasma fi الnaasi wa fi اlmuؤalafati quluubhm walam yucdi ansaara shay-an cabdillaahi بن zayd بن caasim almaaziniyi ee reer maasin ahaa radia allahu canhu qaale wuxu uhi lama goortii afaa allahu alla uu u soo celiyey calaa nabiyihi sala allahu alayh wasalam nabigiisa yowma xuneynin maalintii xuneyn ee ay alfay-a aw ilghaniima markii ilaahay maalkaa siiyey gaaladu ay haysteen qasama fi nnaas qasama ay qasama uu qeybiyey alfay fi nnaas dadkii buu u qeybiyey wاlhanima wa fi lmualafati fi nnaas dadkii buu u qeybiyey wafi lmualafati kuwii lasoo dhoweynayey quluubuhum kuwa quluubtooda lasoo dhoweynayana wuu u qeybiyey oo qaarkood aanay muslimiin ahayn aanay weli islaamin walam yucdi ma siinin alansaara shay-an ansaartiina waxba ma siinin dheeraada fakaanahum waxaad moodaa ansaartu fakaanahum ay alansaar ansaarta waxaad moodaa wajaduu bimacnaa xazinuu inay u murugoodeen amba qadibuu inay u cadhoodeen fii anfusihim nafahooda wajada macnayaasha yeelata waxaa ka mid a ah bimacnaa qadiba wajaduu fii anfusihim waxaad moodaa naf ahaan inay u cadhoodeen id maxaa yeelay lam yusibhum id waa sababeyn id maxaa yeelay lam yusibhum ma gaadhin ma asaaba annaasa dadka wixii gaadhay oo xoolihii dadku ay heleen iyagiiyo ansaartiiya ah, ma soo gaadhin halkii mualafadii iyo kuwii kale cusbaa la siiyey rasuulku alay sla slam markaa warkaa wuu maqlay waana loo sheegay fakhaabahum waa soo ururiyo igu yeedha buu yihi fkhadabahum oqbe faqaala wuxu uhi yaa macshar alansaar ansaarey alam ajidkum miyaanan idin helin dullaalan idinkoo baadiya idinkoo lunsan oo fahadaakum allahu ilaahay miyaanu idin hanuuninin bi ay bisababi aniga dartay miyaanu ilahay idinku sababin aniga sababtayda miyaanu ilaahay idinku hanuunin aniga sababtayda idinkoo dulaala marka hore miyaydaan noqonin hudaat muhtadiin wa kuntum miyaydaan ahayn mutafariqiin qaar kala tagsan oo iskhilaafsan facallafakum allahu bi ilaahay miyaanu isku kinkeenin oo aanu idin midaynin bi aniga aanu idinku midaynin sababtayda wa calatan ay alam takun miyaydaan ahayn calatan qaar caydha miyaydaan ahayn fuqaraa oo faaqnaakum allahu bi miyaanu ilahay sababtayda qani idinkaga dhigin kulamaa marka soo qaala u idhaha rasuulku shay hadal uu idhaahdo kulamaa marka soo qaala u idhaha shay-an wax hadalladaa ka mid ah u idhaahdo waxay jawaabta odhanayeen ansaartii allahu alle iyo warasuulu rasuulkiisa ayaa amanu ay akharu minnatan calayna allihii rasuulkaa minada iyo gallada inagu leeyihiin aada weynti qaala wuxu uhi maa yamnacukum an tujiibuu rasuula اllahi sala اllah alay sl rsulka maxaa idin diida jawaabta inaad u jawaabtaan rasuulka qaala kulamaa qaala shayan markasuu shay yidhaahdo rasuulku qaala waxaa allah warasuulu aman qaala wuxu uhi shiitum haddaad doontaan markaa hadalkaa hore waxaad mooddaa inuu yahay mid soo kala dhex galay qaala wuxu uhi low shiitum haddii aad doontaan la qultum waxaad odhan lahaydeen ji'tanaa waad noo timid bikada kaasaad noola timid wa kada iyo sidaa kale alaa tardowna miyaydaan raali ku ahayn an yadhaba annaasu dadku inay la tagaan oo ay qaataan bishaati adhi iyo walbaciiri geel wa watadhabuuna idinkuna aada la tagtaan birasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ale ilaa rixaalikum ee ilaa manaasilikum guryihiin lowla alhijratu haddaanay hijra jiri lahayn lakuntu waxaan ahaan lahaa haddaan ahayn nebi maxamed imra-an qof baan ahlah min alansaari ansaarta ka mid a walow salaka annaasu walow salaka hadday mari lahaayeen annaasu dadku waadiyan tog hadday mari lahaayeen hadday doox mari lahaayeen ka qululi lahaayeen oo bimacnaa dariiqna iminka halkan looga jeedo hadday wado mari lahaayeen dadku dhinac u kici lahaayeen iyo wa karin hadday mari lahaayeen la salagtu waan mari lahaa waadi lansaar waadiga iyo dhinacaad waxa ay u leexdeen ansaartu iyo waa shicbaha iyo karinteeda shicb alansaar baan mari lahaan alansaaru shicaar alansaaru ansaartu shicaarun ay ka shicaari waa marada jirka xigta athawb aladi yali al aljasad ayay yihiin wannaasu dadkuna dithaarun waa marada sare athawb الذي فوق asiyaab inakum idinku satalqowna waad la kulmi doontaan bacdii aniga dabaday aharatan doorbidid qadimaad xaq aada lahaydeenoo cid kale la siiyo ayaad la kulmi doontaan fasbiruu sabra xataa talqownii ilaa aada igula kulmaysaan cala alxawdi darka ilaa aada igula kulmaysaan iska sabra oo u dulqaata xadiiskan horta markaa xuneyn qaswatu xuneyn waynu garanaynaayo waa markii rasuulka alay slat slam sanadkii sideedaad bay dhacday markii uu furtay rasuulka aleyh isalaatu wasalaam magaalada maka waxaa diyaar garoobay qoladii daaif degi jirtay iyo qabaa'ilkii halkaa degi jiro hawaasin la isku odhan jiray daaif faqiif baa degi jirta oo hawaasinta ka simida ah awaasim oo qaba'il fara badanoo markaa ciidan badan bay soo kordh soo ururiyeen almuhim aada u tira badnaa muslimiinta laftigoodana way tiro badnaayeen oo labiyo toban kun bay ahaayeen rasuulka ala sala slam markii uu magaalada maka furtay toban kun oo ciidana buu watay ilaa laba kunna makay ka raaceen oo waxaa kamid ahaa rag aan islaaminba laakiin iska raacay oo uu kamid ahaa ninkii la odhan jiray safwan binu umaya iyo oo rasuulka alay sala slam duruucdii dagaalka lagu galay qaarkood uu kasii amaanaystay nimankaa iyaga ah ee reer hawaasin waxay sameeyeen ninkii loo dhibay oo malik bin nasr la odhan jiray ayaa qaldamay oo wuxuu soo ururiyey dumarkii iyo caruurtii iyo xoolihii wixiiba uu soo ururiyey oo wuxuu ihi si aan looba ordin ayuu dumarkii iyo xoolihii iyo keenay wuxu ihi si aanu nina u cararin nin waliba markuu dee meel xaggaa u cararayo dee meesha gurigiisii iyo caruurtiisi iyo xoolihiisi u ku cararaya lakin iminka markay halkan taagan yihiinba wuu mitidaya nin waliba marka waa inaan la ordin nin gabi jiray oo gabayaa macruuf ahaabaa lagu beele xaaladda ayada ah hogaamiye dagaalna ahaan jiray ayaa wuxuu maqlay xoolihii iyo dhawaqii s lagu ihi dee ninkii hebel baa keenay oo sina soo ururiyey suu kui war ni adijir baa tahaye yaa kugu yihi ninka jabo baa waxbaa joojiya qofku hadduu jabo uu cararaawna waxba soo joojiya wala adda mali carruur war maad ka dayni sil waad gabowdo waad indhabeshe waxma warmays si uu ninkii weynaa odayga ahaa sheegaya bay noqotay oo raggii markii ay jabeen dee dumar iyo caruurtii iyo xoolihii bay ka yaaceen waa la soo qaxaysa marka markii hore muslimiinta laga gacan sarreeyey bilowgii koobaad wa yowma xunaynin id acjabatkum kahratukum falam tugni cankum shay-an oo idin cajab gelisay farabadnidi waxay dhahen maanta in kamid a ah muslimiinta tidhi eh, wallahi dee maanta lila jabin wa inu fara marka waxaa la tusaya inaanay farabadni arrintu ahayn ilaahay baa u gargaaraya ciddu ilahay u gargaaraya inay tahaye falam tugni cankum shaya dabeetna dhulkii ba dinkii uma wallaytum mudbiriin waad ya caleendee rasuulku ma cararin sala allahu alay slm markaa xoolihii mudduu sugayay rasuulka ala sla sl qoladan muu qaybaynin mudda ayuu u kaadiyo bal inay yimaadaan oo xataa loo celiyo oo iyagoo muslimiin yimaadaan waxaa ka mid hawaasin waxaa soo ku jiray oo ka ahaa qabiilkii banu sacad ee ay ka mid ahayd xaliima sacdiya marka aakirkii iyagoo erga ah gabay tirinayo rasuulka leeyihiin waa dumarkii aad naaskooda jaqday waa walaaladaas ay leeyihin bay yimaadeen dee markaa xoolihii rasuulku waa qaybiye bar dumarkii carruurta laydin so celin doona waa loo soo celiya almuhim dumarkii carruurta xoolihiina sidii baa markaa ay ku tageen iyo kuwaas haddaba xoolo badan baa halkaa ka soo baxay kumanaan geela iyo kumanaan adhiga markaasuu rasuulku alay sla slam ragga qaarkood oo markaasuun islaamay amba islaamkoodu baanu xoog badnayn oo rasuulka in badan kasoo horjeeday ayuu kan boqol geela siiya kan saddex boqoloo geela siiya ansaartii dee rasuulka caleyhi salaatu wasalaam weligiiba difaacayay dee intaasoo halkaa la joogayna waxaa muusin rasuulka caleyhi salaatu wasalaam haniimada inti intan tan faygana waa intii dheeraadka ahayd weyaan waxna waa haniima fayga waxaa la ihahdaa waa inu gaadhaya eh? marka gaalada waa laga qabsado xoolaha ee laakiin dagaal aan lagaga qabsan markay isdhiibaan fay la dhaha haddii xoog lagaga qaadana hani la dhaha loo qaybinayaaba markaa kala duwan faacana waa bimacnaa rajaca o fay maxaa loogu magacaaba la is weydiiyey waxay ka dhigan tahay bay dhahan culimada qaarkood xoolahan gaaladu haystaan dulmi bay ku haystaan marka si loo eego mar haddaan ilahay xaq waxau leh dadkii ilaahay adeecayay markaa waa shay ku soo noqday oo kale buu shabahaa ay u dhigmaa wayhay markaa allahu mustacaan waxaa dhacday markaa uu qeybiyey rasuulka ala sla slam dadkaasu faraha badan buu siiyey ansaartiiba waxay hahdeen ilaahay rasuulka u naxariiso quraysh buu siinayaa annagiina wuu naga tegey isaga oo iyagoo seefto seefaha iyaguna wali dhiigoodii ay ka da-ayaan nimankeenu intaasoo sanadood la soo dagaalamaynay ayaa haddana rasuulka alay slat slam u siinaya iyo qoomkiisi iyo dadka qaar baa sidaa yidhi rasuulku uu yeedhay rag baa u sheegay rasuulka alay slat slaam oo uu raggii waaweynaa u weydiiyey sacad bin cubaadey waxayna rasuul alla kuwa iyagii waaweynaa iyo raggeygii waaweyn waxamay odhanin laakiin dhalinyarta iyadii yaryareed waxbay yidhahdeen haddaba rasuulku alay slat slam khudbad la yaab le buu ku qanciyeyoo wuxuu sheegay xadiis kalena wuxuu rasuulku sheegay alay slat slam kan ahayn qof uu siiyey wax iyo mid uu ka tegey inuu ka uu ka tegey jecel yahay xaggiisa marka la eego labada kanuu ka tegey buu jecel yahay labada oo waxaan ilaah waaan waxaan isku haleynayaa bu ihi iimaanka qalbigooda ilaahay uu yeeray qofna maalkiibaa dee haddii waxba la siin inuu diintiiba ka baxaaba laga yaaba waa mid iska cusbaa midna iimaankaa qalbigiisa degayoo haba yaro cadhooda hadduu doonee eh. laakiin muxuu og yahay in diintu ay ka qaalisan tahay iyo iimaanka iyo nicmada la siiyey ilaahay siiyey inay maalka dhiyo waxanba ay ka qaalisanta u sabraya marka ansaartu waxay ahayd dad iimaanku biyaadhigay oo aada u cajiiba bay ahayd dabeetana su-aashan buu rasuulkana ku qanciyoo haddii ay u arkeen maanta inuu bal kaba soo qaad shaydaanku hadduu qaarkood ku yidhi od soo kaa idinkana idinka tegay iyagiina siiyey idinkaana ka mudnaaye intay rasuulka ka hayaan calayhi salaatu wasalaam iyo intan ay ka cabanayaan imika de wax isku dhow maha ansaare iyagoo jaahiliina oo laba qabiiloo walaala ah oo is markaa isku aabiyahoyo aw iyo khasraj oo haddana aan waxba isku reebin oo gam iska dhigay ayaa ilaahay nebi maxamed u soo diray sababtiisa ilaahay ku badbaadiyey horta naar way kaga badbaadeen waxaa kaloo ay kaga badbaadeen khilaafkii iyo dagaalkii dhexdooda yaallay ilaahay baa sheegay subxana wa tacala wactasimuu bixabli illahi jamiica walaa tafaraquu wadkuruu nicmat allahi id kuntum acdaaan faallafa bayna quluubikum waa ansaarta aayadda ku saabsanta markaad cadow isku haydeen xusuusta ee ilahay isku kenkaanay fa asbaxtum binicmatihi ikhwaanan aad ku noqoteen islaamnimadaa iyo nicmada ilahay idin siiya ad ku noqoteenoo halkii ataa aws iyo khasraj ya ohan jiray fulan binu fulan alansaariy un baynu imika maqalnaa soo ma magacaasi ataa wada qaatay faasbaxtu eh, bicnimati ikhwaana wa kuntum calaa shafaa xufrati min annaari naar baad qarkeeda saarnayd god naara ayaad qarkiisa saarnaydno waa gaalnimaad ku dhiman lahayde wey iyo jaahiliyad qofka gaalnimadaa ku dhintaa sidaasuu kugu daayo weyaane faanqadakum waa meel halisa isagoo qofkii taagan isagoo godkaa inuu ku cirona intee laga soo qabto ilahay baa idinka badbaadiyey markaa islaamnimada iyo iimaankana wax kasta ka qaalisane dhinac kale midnimada iyo in dadku qalbiga ka midooban waa ta baahan yahy halka loo bahan laga midoobaana waa qalbiga soo ma law anfa eh, low anfaqta ma fi lardi jamiica ma alafta bayna quluubihim walakin allaha alafa bayna qulub haddii dadka intaasoo adduunyo la siiyo dadka adduunye laguma midayn karo haddii aad kan siiso kanaa cadhoonay kan markaad ka farxiso kanaa caynkan laakiin dadka maxaa midayn kara caqiidada iyo islaamnimada ayaa dadka ayaa midayn karaysa way jireen dadka qaarkood intay islaamaan u islaami jiray nin baa rasuulku ala sala slam u siiyey alqanam beyna jabalayn laba buurood dhexdood ai daaqay u arigaa qaado ninkii intuu reerkiisii ku noqday bu wan iska islaama maxamed wuxuu bixinaya cadaa man laa yaksha faqra nin aan faqriba ka baqanaynin siduu wau bixiyo kula bixinaya <laughs> iska islaama bu guri markaa qofku wuu islaami jiray isagoo maal doonaya laakiin iimaanka markuu dhadhameeyo maalki iyo iska ilaabi jiray oo islaamnimada macaankeeda mualafatu qulubu mamana waa lagu soo yarjeedanaya laakiin markuu islaamka iyo khayrka macaansado isagaa noqonaya mid aan maalka wadan ka lahayn ku sabray iimaankiisa ansaartii haddaba istifhaam taqriir mirabu rasuulku su taqriir ku jiro istifhaamtu way nooci badantay soo maa marka balaaqada la joogo marka waxaa kamid a ah istifhaam taqriir alam nashrx laka sadrak miyaanaan kuu ballaadhin laabtaada waan u ballaadhin macnaa waa waa la taqriirinaya waa la qisay war miyaydaan sidaa ahayn oon ilaahay sababta idinku hanuunin fuqara miyaydaan ahayn xataa xataa markii dadkii de muhaajiriinta iyo dad kale meesha ay tegeena dadku ay midoobaane ganacsigii baa horumaraya waa deeqda qofku aanu mutaysan man mutaysan waxaa loga jeeda aan aanu dee shaqe iyo wax lamid ah aan la imana lakin la siiyey marka almanaan ilahay ba subxaana watacaala ugu manad sheegan waxa weeyaan minadaa iskale yamunuuna calayka an aslamuu qul laa tamunuu calaya islaamakum niman baa rasuulka ku yuhi waanu anagu dagaal nagluma soo qaadin annaga iskeenay sayasaas markaa ilahay wuxu way ku minan sheeganayaani waxaad ku tiradaa ilaahay baa minada is idinku le an hadaakum liliimaan amanuna ay akbaru mina wey minada u weyn aliya rasuulka nagu leh marka xadiiska riwaayaadkiisu way fara badnaayeen ku jirtay inay ooyeen aad u hiqileeyeen ilaa ilmadii ay garhkooda ay qoysay rasuulku wuxuu sheegay alayh salatu salaam inuu ansaar ka jeceliyo cid kasta kuwana uu ku soo dhaweynayo quluubtooda kana hadda iminka la laisleeyay bal ha joogo laakiin rasuulku alayh salaatu wasalaam inuu iyaga raaci doono inay dadkan xoolahan inta qaataan dhulkooda iskaga noqdaan oo rasuulku uu ka hadha alayh isalaatu wasalaam iyo ansaarta inuu ansaarta raaco halkoodii uu la tago teebaa iyaga wanaagsan markasta de waa la iska garanaya alaa tardawna an yadhab الnaasu bالshaati wاlbaciir watadhabuuna birasuuli اllahi salى اlahu alay slm ila rixalikum markaa iyagoo aada u qancay oo weliba aada u dareensan ayay markaa waana khudbaddii iyo aftahnimadii ilahay rasuulka siiyey alayh الsalaatu wasalaam waxa uu yihi haddii dadku ay maraan waadin washicb ashicbu markaa waa almunfarij bayn اljabaleyn almakan almunfarij bayn aljabalayn waa meesha yaro godane labada buuro dhexdooda maxay noqonaysaa soomaalia karin bay noqonaysaa karin waa halka buuruhu midna way xidhiidhsanyin meel baa ka yargaab halkaasaa karin la dhahda inta badan karintaasi dhulka buuraleyda dadka ku noole dee halkay ka daadegaan ay wax ka waddo ka samaystaan waa karintaas weyaan marka hadday dadku halka meel maraan buu uga jeeda rasulka alai slat slam jiha hadday maraan ansaartuna ay jiha marto labadaanu waxaan raacayaa sidaan u jecelahay ansaartii say igu mug yihiin xagga ansaartaan maraya hal shay unbaa ii diiday inaan ansaari noqdo rasuulku muhaajir buu ahaa muhaajirnimadu maaha wax dee markaa la iibsanaya amba la bedbedeli karaye waa sifo lagu sifaysmayo soo maaha haddaanay hijri lahayn la kuntu min alansaar waxaa kaloo rasulku ka warramay ala sla sl ansaartu say rasuulka uxigaan ayay dadka uxigaan shicaar iyo dithaar baa kala jiraan shicaar waa athoob aladi yeli ljasad garankaba ka soo qaadiyo maradaa jidhka xigta dithaarkuna waa maradan sare jidhka teebaa u dhow marada hoose ayaa sii dhow waxaase uu ka warramay rasuulku alay slat slam arrin kale oo iman doonto markay isagu uu geeriyooday khulafaduna meesha ay ka baxaan ee matalan laga yaabo inay yimaadaan dad kale oo madaxii ansaarta qiimahoodii inay garan waayaan oo aharadu waxa weeyaan inuu qofku isagu xaq cid kale lahayd isagu qaato halkay ansaar matalan la siin lahaa ba la horreysiin lahaa ba la lahaa in cid kale xoolahoodii ay qaadato muu odhan rasuulku dagaalama xoolaha iyagii baa la cunay ha odhanina haddaanu ansaartani anaguna halkale dadka soo kicinan ha odhanina lakin wuxu iska sabra ilaa aada igula kulmaysaan xawdka darkaynu ku kulmayna jannada eh darkayga aad igula kulmaysaane ilaa xilligaad halkaa igula kulmaysaan sabra oo dulqaata buu marka asxaab rasuulilah isku wada geeyo horta muhaajiriintii ansaarta waxaa fadli badan fi ljumla marka duuduub la sheegayo dee muhaajiriinta fadli badan ilan iyagaa sababba ugu ahaa inay islaamaan iyagaa islaamnimada ugu horreeyey tobankii jannada lagu bashaaray muhaajiriinta ahayn nusre iyo iyo hijro labadaba isku dareen oo de maaha muhaajiriintu rasuulka umay gargaarin ma abubakar naftiisi iyo maalkiisi wixii buu bixiyey soo ma ahayn way garab taagnaayeen ansaartuna ilaahay ba fadligaa iyo khayrkaa la doonayoo rasuulku alayh salatu salaam wuxuu yihi waxaa lay tusiyey daara hijratikum meeshaad u hijroon doontaan baa lay tusiyey marka wuxuu u qaatay waxaa lay tusiyey buuhi meel timirle oo dhagax madow leh shiil madowa ah. markaa waxaan isiri bu ihi mala waa hajar meesha lahaa hajar waa magaalo magaalooyinka jaziira alcarabiya ku yaalla waqtiga aad macruuf ahed qilaali hajar oo kale inu aragna la sheegayo dabeetana fa idaa hiya yarib anu markii markaa danigeyga koobaad waxaan is ihi malaa waa meel heblaayo waa halka hajar laakiin waaba yarib iyadoo ah ilaahay baa ansaarta khayrkan la doonay ilan ilaahay baa og xalkuu dhigayo allahu aclamu xayثu yajcalu risaalata nebi maxamed aleyh الsalaatu wasalaam jacaylka la jeceliyey waxaa kaloo kamid a in asxaabtiisa la jeclaado markaynu leenahay selafkii hala raaco waa weyneyn la weyneynayo waa caqiidadoodii waa jihaadkoodii waa akhlaaqdoodii wixii o dhan baa soo gudagelaya waana nicmo ilahay qofka la doono haddii uu xaqiiqadeeda fahmo waa min nicam illahi caleyna saa awgeed bu rasulku uri alayh slatu slaam lansaari min aliimaan xadiiska saxiixa ah wuxuu rasuulku yihi ansaar la jeclaaday muxuu ka mid yahay iimaanka in la necbaadana munaafiqnimaday ka mid tahay marka xub ansaar mar haddii ansaartii ila jeclaada iimaanka ay kamid tahay muhaajiriintiina maxaad umaranaysa waa raggii rag ahaa ee dee soo dadaalay u gaajooday maalkoodii bixiyey soo dhaweeyey dadkii kale dadkii u badnaa ee ku dhintana iyagay noqdeen jihada marka xagga jihaadka laga warramayo iyay ahaayeen kasoo qaad dagaalkii uxud dagaalkii beder afar iyo toban rasuulka ka dhintay asxaabtiisa waxay u badnaayeen ansaarta waayo tirada ugu badan markastaba iyagay ahayn dee deegaankoodii la joogo uxud toddobaatankii dhintay lix iyo lix iyo lixdan ayaa ansaarta ahaa awsiyo awsiyo khasraj aha quraadii la laayee toddobaatanka ahaa iyagay u badnaayeen marka dee raggii xataa u shahiiday ee u dhintay waa ansaarta ee naf iyo maalba bixiyey saxaabadu kaleba saas kale u ahayn lakin agga tiradaynu sheegayna iyagaa de sa axaadiista u badanna kuwa ragga inoo soo warinayaana waayo marka abu hureyre laga yimaado haye jaabir ibn cabd illah abu saciid alkhudri anas ibn malik ayna ragga ahayn ya de waa iyaga haddaba xadiiska waxaa laga qaadanayaa masaladan iyadoo kolleyba xidhiir aanay saa sekadii ula lahayn fayga waxaa la hahdo iyo haniimadu iyadu way xadidan tahay o waclamuu anama hanimtu min shayin faana lilaahi khumus khumuska inta laga saaro afarta soo hadhay dadka waa laga simaya ragii ki wax dila iyo kii aan waxba dilin waxaa loo kala badinaya ninkii faras watay iyo ninkii lugeynaya ninkii faras watayna saddex qori baa la siinaya laba qori oo faraskiisa ah iyo hal qoriyo isaga ah, rugta ah taa waa laga sinaanaya lakiin fayga oo ah intii dheeraadka ahayd khumuska baan ujeeda iyo fayga oo ah intaa haniimada aan gaalada xoog lagaga qabsan imaamka qofka dadka hogaaminaya madaxweynaha ayaa halka u arka dhigaya hadduu arko maanta hebelkaa in la siiyo hebelkaana laga boodo maslaxa hadduu arko hebelkaasi inuu haysto tusaale lacag haysto hebelkaasi laakiin maanta inuu ubaahanya hebelkaasi inuu yahay nin iimaanlo iimaankiisa xoog badayoo xaqa ku sabraya oo aan maalku dhaqdhaqaajinaynin iyo ninkaa kale mene waxa weyaan inuu yahay isna haddii imika waxoogaa loo dhiibi waayo inu hahdo war jinna wadaada ah. jinna <laughs> jinna wadaada inaga daaya adeer anagu waanu iskabadaynay haystabaad ilaan shaydaanku in badan dad badan bu u raacay qaar diinta ka baxay oo la sheegayo gaaladu xagga dhaqaalaha iyo maalkunbay ka mareen xaggaa hunguriga qaar bay ku dhah niyo faqrigan iyo africannimadan iyo werwarkan waxa kugu can dee nebi ciise iyaanad rumayn haddaad ilaahay ilaah ciise haddaad rumayso markaaba farxad baa dareemaysa qaar soomaaliyad dabeetna saa uga baxay baa la sheegayay waxaa laga qaadanayaa qofka madaxweynaha inuu dadka matalan hadduu wax bixiyo wax lamid oo qaarna uu ka tago inuu sababta caddeeyo iyo xaaladooda inuu ka warhayo dadka cadhoonaya inuu qanciyo waxyaalahaasoo dhanna waxay ka mid tahay dee maamulka wanaagsan bay ka mid noqonaysa waxaa kaloo laga qaadanayaa sabirka in la ogaado oo tusaale ahaan dowladda xaqaad ku lahayd hadday ku siin weyday inaad iska sabirto aada dul waayo dhibta ku haysata maxaa kasii weyn hadii la dhaha lala dagaalamo meesha ha laga saaro ta imanaysaabaa kasii weyn soo maha mafsadadeeda aad ka hordaysay toomalaabkeed waxaa laga yaabaa in maaluna aada weyday oo lacagtii iyo kharashkii lacagtii aad weyday laakiin hadhow haddii dawladda lagu kaco dhiig baa daadanaya qof bani aadana meesha ku dhimanayaba taasa kasii darabo marka وعن cبد لله بن زيد بن cاaصم المازني رضي الله عنه qال وu لma afاء الlah عlى نبihi slى الlaه عليه وسلم يومa xunayni marka waa markuu ilaahay xoolihii siiyey nebi maxamed maalinta yowma xunayn dee xoog baa kuwa lagaga qabsadee laakiin waa khumuskii iyo intii dheeraadka aada u fara badnaa qasama fi الnaas dadkii buu uqeybiyey wa fi lmualafati kuwii lasoo dhaweynay qulubuhum qulubtooda qaar markaasuun islaamay oo kuwii maka dee maalmaha hadda ku islaamay dhowr iyo labatan cisho ka hor iyo qaar aan weli islaamin oo sii raacayba walam yucdi musin alansaara shay-an shay musinin haniimadii xaq bay ulahaayeen way qaateen lakin wixii dheeraadka way fakaanahum waxaad moodaa wajaduu inay u cadhoodeen fii anfusihim nafhooda oo amba wajaduu fii anfusihim naftooda ay wax murugaa ka heleen id maxaa yeele lam yuusibhum ma gaadhin maa shaygii ma gaadhin asaaba naasa oo maadaasa faacilkiya wixii dadka gaadhay ee dhaqaala ahi ee dheeraadka aha iyaga ma soo gaadhin fakhaabahum waa u khudbadeeyey faqala wuxu uhi ya alam ajidkum waa istifhaamtii taqriirkan sheegayna war miyaanan idinla kulmin oo aan idin helin dulaalan jamcu daalin wey idinkoo hallowsanoo gaalo ah oo fahadaakum allahu bi sababta idilahay miyaan idinku hanuunin wa kuntum miyaydaan ahayn mutafariqiin qaar kala tagsan oo faallafakum allahu bi ilaahay sababteeda miyaan idinku kulminin wa caalatan caydh miyaydaan ahayn fa aqnaakum bi ilaahay sababteeda miyaanu qani idinkaga dhigin kulamaa qaala shaya markaasuu shey ihahdo qaalu waxay allah warasuulu aman ilaahay rasuulkiisa gallad leh qaala wuxu uhi maa an tujuubii rasuul allah inaad rasuulka u jawaabtaan marka waxaa riwaayad kala caddayso maxaanu idhaaben rasuul allow doontaan waxaad odhan lahaydeen buu idhi adigoo lagu soo eriyaad noo timid waanu ku soo dhaweyn adigoo sidanabaad noo timid waanu ku ilaan jawaabba iyago laftigoodu marka haddii la eego inay dee la murmaan rasuulka caleyh salaatu wasalaam maxay odhan karaan adigoo qoomkaagii ku soo eriyeen ayaad noo timid waanu ku soo dhaweynay sidan aad ahayd waan ku soo dhaweyna taasaan adig adigaba kuu samayn iyagu laakiin jawaabtoodii ma aha saa awgeed buu rasuulku alay sla slam ku yihi mad haddaad doontaan waxaad odhan kartaan sidaa iyo sidaa iyo sidaa laakiin dee taa iyagu ma odhanayaanoo iyagaa faa'iiday rasuulkana iyagaa u yeedho ma odhan aan idin imaadoo keliya rasuulka aleyh isalaatu wasalaam laakiin iyagaa u yeedho rasuul allow kugu dayn maynanoo kale markii sanadkii saddexaad markii hore laba lix nin bay ugu yimaadeen sanadkii koobaad ay islaameen waa sanadkii koob iyo tobnaad hijrada bicada baan ujeedaa haddana labayo toban bay gu yimaadeen sanadkii dambana sanadka labayo markaa waa kii muscab raaciyey qof iyagoo ah ayaabay markii dambe xajkaa yimaadeen oo si ay rasuulka kuxiyeen low shitum haddaad doontaan laquntum waxdana jitanaa bikada wa kada jitanaa kada wa kada sidaa iyo saasaa noogu timid adigoo saa saasa oo sarbee annagaa ku soo dhaweyn saasaanu alaa tardanu war miidan raalli ku ahayn an yadhab annaas dadku inay la tagaan bishaati walbaciiri shaat ari iyo geelu muhimka ka noqonayaan wa tadhabuuna birasuuli illaah rasuulka ilaahay aada la tagtaan ilaa rixaalikum alraxl waa qofku halkuu alaabtiisa dhigtuu dego guryihiinii markaa wey lowla alhijratu haddaan hijra jiradu lahayn lakuntu waxaan ahan laha imraan min alansaar qof ansaartan ka mid a ah. walow salaka naasu dadku hadday maraan waadiyan doox wa shicban iyo karin hadday maraan wa salakat alansaaru waadiyan wa shicban ayaa xadiiska ku jirtaye la salagtu anna waxaan mari lahaa waadi alansaari wa shicbaha karinteeda alansaaru shicaarun ansaartu waa dad xaqa u dhow iyo dadka nebi maxamed u dhow oo xagga sida marada shirka xigtoo kale ah wanaasu disaarun dadkuna waa maradaa sareen inakum idinku satalqowna waad la kulmi doontaan bacda aniga dabadi aharatan doorbidid baad la kulmi doontaan fasbiruu sabra xataa talqowna ilaa ad igula kulantaan cala alxawd darka waanay dhacdayoo waqtigii yaziid binu mucaawiya ninkii la jiray ansaarta dagaal baa lagu qaaday iyadoo qaar kasoo horjeeda ay jireen dowladdaas dabeetana xataa waxaa la sheegay kufsi badan inay ka dhacday beriga ah magaaladii madiine ay ku dhacday iyo dhibaatooyin badan oo ninkii xajaaj ibnu yusuf la odhan jira ee fitnawalaha ahaa iyo kuwaasi ay geysteen